يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فنحن الأنصار فنحن الأنصار فنحن الأنصار أنصار الله فنحن الأنصار فنحن ننصى فنحن ننصى أنصار لله للجهاد مضينا فنحن الأنصار للربط أتينا فنحن الأنصار للجهاد مضينا فنحن الأنصار للربط أتينا فنحن الأنصار لنيل الشهادة أنصار لله لدرب السعادة أنصار لله لنيل الشهادة أنصار لله لدرب السعادة أنصار لله فنحن الأنصار أنصار لله فنحن الأنصار أنصار لله بالجهاد مضينا نحن الأنصار بالبدع أتينا نحن الأنصار بالجهاد مضينا نحن الأنصار بالبدع أتينا نحن الأنصار من الشهادة صليتا ببرد السعادة أسعار لله بنيل الشمالات أسعار لله ببرد السعادة أسعار لله فنحن الأنصار أنصار لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal meel kastaad joogtaan muqdisho dhowaada muxaadaro cusub oo ay igu soo gudbinayso shabakada islaamiga ah ee addacwa dadcom muxaadaradan oo ciwaankeedu yahay kunuu ansaar allah waxaa inoo soo joojinaya fadiilat shaykh cabdulqaadir mumin إلى الطبا أتينا جموعا لنحن البلا وارتضينا جهادا ليبنى الطغى لميل الشهادة أنت أمر الله لدرب السعادة أنت أمر الله بنيل الشهادة أنصار لله لدرب السعادة أنصار لله هنحن الأنصار أنصار لله هنحن الأنصار أنصار لله رسولي إمام قدوة في الحياة جهادي عظيم ديننا قد سما رسولي إمام قدوة في الحياة جهادي عظيم ديننا قد سما رسولي إمام قدوة في الحياة جهادي عظيم في مناقشتها رسولي إمام قدوة في الحياة جهادي عظيم في مناقشتها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 أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة faayadna aladiina aamanuu calaa caduwihim faasbaxuu daahiriin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu amrayaa mu'miniinta dadka mu'miniinta ah ayuu ilaahay la hadlayaa subxaanahu watacaala amar buu ilaahay siinayaa subxaanahu watacaala waxau leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu waxa uu ugu dhawaaqayaa ugu yeerayaa isimkaa qiimaha badan ee iimaanka la yidhaahdo ee waxa ilaahay bixiyo subxaanahu wa ugu khaalisan sida nabigeena uu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam ina allaha yucdi lmaala liman yuxibu waliman laa yuxibu walaa yucdi liimaana ila liman yuxibu u yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam iimaanka xoolaha ilaahay waa siiya qof uu jecel yahay iyo qof uusan jeclaynba laakiin iimaanka ilaahay ma siiyo subxaanahu wa tacaala ilaa qof uu jecel yahay maahin sidaa darteed baa magaca qiimaha badan ayaa ilaahay ugu yeerayaa dadka tilmaamaha laga helay oo ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwii iimaanka laga helayo ilaa dhowr iyo sideetan meelood buu qur-aanka kaga soo arooray yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha aladiina aamanuu yaa lala hadlayaa waxaa lala hadlayaa kuwa dheguhu u duleelaan oo wax maqlayaan kuwa dhegahoodu wax maqlaan kuwa hoggaansamo oo markii lala hadlo ilaahay awaamirtiisa maqlo subxaanahu watacaala sida uu nabigeenu yihi sala allahu calayhi wasalam inama almu'minu ka jamalin alifin sida awr ninka mu'minka ahi sida awr sanka laga xiray oo kale weeye buu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam meeshii loo kaxayo ayuu u dhaqaaqaa buu yihi ilahay meeshii u kaxayo subxaanahu watacaala ayuu u dhaqaaqaa ayuu yihi qofka mu'minka ahi hadalkii uu yihi cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu tacaala canhu idaa samicta ya ayuha aladina aamanuu hadalka haddii aad maqasho uu yihi dhegayso oo dhagaha u raarici dhagaha u raarici oo dhegayso fain allaha subxaanahu watacaala ima yanhaaka can shayin aw yamuruka bishay ilahay ama waxbuu ku amri ama waxbuu kaa reebi alle subxaanahu watacaala dhegaha u taag aayaddan ilahay marka muxuu nagu amriyaa yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu ansaar allah waxaad noqotaan kuwa ilahay u gargaara subxaanahu watacaala amar weye ilahay amar ka yimooye subxaana watacaala amarka eebe waxaa laga faa'iidaa alwujuub wajib baa laga faa'iidaa mar hadduu ilaahay amar bixiyo qofna amarka ma qaadan karo ikhyaarkiisa kama yeeli karo sida ilahay yii mu'miniinta udiiday inaanay arrinkaas ahayn wama kana limuminin walaa mu'minatin ida qada allahu warasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amri ilahay yihi subxaana watacaala uma banaana suurtagal ma aha maba aha macquul inaad aragto nin mu'mina iyo gabar mu'minada ee haddii loogu yeero ilaahay subxaanahu wa watacaala qadihiisa iyo amarkiisa loogu yeero oo la yidhaahdo ilaahay baa waxaa xukumay inay diidaan oo ay ka leexdaan oo ay khiyaarkooda ka qaataan ilahay yihi subxaanahu watacaala suurtagal maaha ma arkaysid wey dadka mu'miniinta ah ayaa ilahay waajib saaraya subxaana watacaala waxa uu leeyahay mu'miniinay kunuu ansaar allah ilaahay ansaartiisa noqda subxaanahu wa tacaala ilaahay u gargaara oo ilaahay ma gargaar buu u baahan yahay subxaanahu watacaala maya ilaahay gargaar uma baahna subxaanahu watacaala ilaahay waxau u baahan yahay haba yaraatee ma jirto haniyun weye wallahu lganiy wa antum lfuqaraa ilahay hani weeye fuqara baa nahay anagu nooma baahna ilahay subxaanahu wa tacaala laakin maxay tahay macnaheedu ilahay diintiisa u gargaaro weye ilahay diintiisa loo gargaaro awliyada ilaahay loo gargaaro diintiisa loo gargaaro taa ayaa ilahay gargaarkiisa ah subxaana watacaala markii ilaahay awliyadiisa dadka ilaahay jecel yahay subxaana tacaala ee dhibaataysan loo gargaaro markii diintiisa oo la rabo in lagu tunto oo lagu ciyaaro loo gargaaro oo la diido oo la yidhaahdo kallaa wallahi maya lama yeelayo taa ayaa gargaara gargaarka ilaahay rabo subxaanahu watacaala taas weeye yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu ansaar allah ilahay ansaartiisa noqdo subxaana tacaala walidalika ayaa loo bixiyey dadkii soo dhaweeyey nabiga sala allahu alayhi wasalam ee diintiisa u gargaaray maxaa loo bixiyey ansaar ansaar baa loo bixiyey ilahay diintiisi bay u gargaareen markaas ba waxaa loo bixiyey ansaar nimankii ilahay diintiisa u gargaaray ee taageeray ayaa loo bixiyey wey magac bay ku heleen qiimo badan oo ilaa qiyaami saaca soconaya ayaa loo bixiyey maxaa jira markii ay diideen dadkii uu nebigu ka dhashay sala allahu calayhi wasalam ayay iyagu qaateen maxaa jira diintaanu sida nabigeeniba noo sheegay sala allahu calayhi wasalam diintaan ninkii xaq wey xaqana ninkii qabsada farahu kaga gubanaya ma aha ciyaar laguma helayo maaha sheeke laguma helayo layskama helayo ma garanaysaa inuu qofku iska xaragoodo oo uu imaan iska helo suurtagal ma noqonayso bal waa las imtixaamaya imtixaan baa la maraya walidalika baa nabigeeni muxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam ee ilaahay subxaanahu watacaala ummadaha oo dhan dadka o dhan ka dhex doortay khalqigiisa o dhan ba ilahay ka dhex doortay subxaanahu watacaala ayaa ilaahay subxaanahu watacaala waxay kusoo dejiyey sidaynu ka warhayno siirada aynu ka warhayno kadibna markii uu u yimid xaaskiisu u yimi khadiija radi allahu tacaala canha ee kaxaysay u geysay waraqata nofil u geysay muxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi waxa ku yimi naamuus wey khayr wadihi weeye u imaan jiray u imaan jiray muusa calayhi salaam u imaan jiray wey markaas buu yidhi yaa laytanii low kuntu jadacan walle haddii aan ahaan lahaa shallaytadayda maanta haddaan nin dhalinyar ahaan lahaa yaa laytanii haddii aan joogi lahaa marka ay reerkiinu ku saarayaan oo ku eryayaan nebigi sala allahu calayhi wasalam uu la yaabay oo waxaad leedahay wax fiican baa lagu keenay wanaag baa ku yimi haddana reerkiini baa ku eriyey baad leedahay markaas buu yihi weligiisba qof lama iman waxaad la timi ilaa cuudiya ilaa waa lala collaytamay buu yihi ma garanaysaa hahway dhacday nebigi bay ku dhacday sala allahu calayhi wasalam waa lala collaytamay magacyo xunxun baa loo bixiyey waa lala dagaalamay dhaqaalihii baa laga gooyey cunaqabatayn baa la saaray ugu dambeyntii naftiisii baa loogu yimi nabigu sala allahu calayhi wasalam naftiisii baa loogu yimi nebigu sala allahu calayhi wasalam nebigu waa kii dhulkaa wareegayey daaif buu tegey waryaa ilaahay diintiisa igu gargaaraya waryaa ansaar ii noqonayo ii gargaaraya waryaa ii gargaaraya si aan diinta ilaahay u gudbiyo subxaanahu wa tacaala yaa igu gargaaraya ifi cid soo waayey ilahay niman buu meel fog ka keenay subxaanahu wa tacaala meel aada iyo aada u fog ayaa ilaahay rag ka keenay subxaanahu watacaala si sira bay nebigii ula kulmeen sala allahu calayhi wasalam kadibna mubaayaco ayay la galeen nebigii sala allahu calayhi wasalam oo kula heshiiyeen oo maxay kula heshiinayaan xoolahayaga haddii la dhameeyo oo ragga yaga la dhamayo oo wax walba eber laga dhigo yaa rasuul allah anu anagu ku difaacno o anu ku ilaalino maxaanu leenahay yaa rasuul allah nebigu wuxuu yihi sal allahu calayh wasalam guri baan idiin dhisayaa ma jirto baabuur baan idiin imanaya ma jirto wasiir baan idinka dhiganayaa male walakum ljanna jannaad ad leedihiin bay yidhaahdeen buu ku yihi nabigu sal allahu alay wasalam yaa rasuul allah ubsud yadaka gacantaada soo bixi jannaanu kugula baayactamaynaa bay yidhaahdeen janna ayay kula baayactameen nabigu sal allahu calayh wasalam ansaar wa ilahay bay u gargaareen subxaana watacaala ansaar nimankii loo bixiye wey ilaahay bay u gargaareen diintiisi subxaanahu wa tacaala waad garanaysaa nabigu markuu baxayey sala allahu calayhi wasalam ee magaalada uu ka baxayey maka uu ka baxayey dhuumasho ayuu ku baxay nebigu sala allahu calayhi wasalam gargaar buu u baahan yahay yaa u gargaaray nebigu sala allahu calayh wasalam famil baa ilaahay hal reer ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nebigii ku badbaadiyey hal reer oo qurah wey reer labaad kuma jiro reer keliya ayaa nebigii ilaahay ku badbaadiyey subxaanahu watacaala ee noqday ansaar noqday nebigu u gargaaray kunuu ansaar allahi qaatay aayaddaa ee ka faa'iidaystay abubakar reer abubakar weeye radia allahu tacaala canhum odaygii baa kaxeeyey abubakar ayaa kaxeeyey nabigii raacay sala allahu calayhi wasalam raaxila ayuu usoo iibiyey hashii hashibuu wuxuu raaci lahaa nabigu sala allahu alay wasalam buu soo diyaariyey ninkii kaxayn lahaa buu soo diyaariyey isagii buu kaxayey godkii buu geliyey godkii buu uga horreeyey bahal baa ku cunay abubakar radi allahu tacaala canhu waad garanaysaan oo afka isku qabanayo ilmada ka socoto war maxaa kugu dhacay ya rasuul allahi ludirtu waa la qaliilay ilahay dartiis baa loo qaliilay ansaar wey ilahay muxuu yihi subxaana watacaala muxuu ilahay yihi subxaana watacaala in tansuruuhu faqad nasarahu llahu إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا ما انتهت بإلهي كلمة يشكر قاضي سبحانه وتعالى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بإلهي قرآن كيش كشاكي ما هاجرة ilahay buu ugargaaray subxaanahu watacaala wuxuu ka faaidaystay kunuu ansaar allah ilahay buu u gargaaray subxaanahu wa tacaala nebigiisii buu u gargaaray sala allahu calayhi wasalam inankii baa xoolihii keenaya abubakar baa la keenaya caanihii baa la siinaya hadhowdii markii la baxayay dumarkii baa u gargaarayo o gargaarkii la imaanaya asmaa binti abibakr radia allahu tacaala canha ayaa timi cuntadii waddada lagu mari lahaa soo diyaarisay ina yar weeye oo laakiin ilaahay xikmad iyo cilmi iyo qiimo iyo sharaf iyo iimaan ilaahay qalbigiisa geliyey ee garanaysa kun ansaar allah ilahay ansaar u noqda garanaysa weeye iyadii ayaa soo diyaarisay wixii waddada lagu mari lahaa habeennimo ayaa la baxayaayo waa la tegayaa waxaa la rabaa meesha in laga galbado oo laga tago kadibna cuntadii markay keentay wixii lagu xirxiri lahaa male xarkihii male lagu xirxiri lahaa in magaaladii loo noqdo waqti dheer bay qaadanaysaa hawshu waktiguna waa gaaban yahay cadow baa meesha jira nebigu waa la doonayaa sala allahu calayhi wasalam maxay samaysay gogaradeedii ayay furtay laba jeex bay ka dhigtay jeexna dhexday ku xiratay jeexna alaabti bay ku xirxirtay nebigu muxuu u bixiyey sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu u bixiyey daata nidaaqayn laba gogaraday buu nebigu u bixiyey sala allahu calayhi wasalam laba gogaradood oo ilaahay subxaana watacaala isagu uu garanayo qiimahooda ayaa jannada loogu bedelaya buu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam qiimay ku yeelatay maxaa jira ilahay bay u gargaartay subxaana tacaala kunuu ansaar allah ayay ka faa'iidaysatay oo alle ayay u gargaartay diintiisii nebigiisii bay u gargaartay ilahay qiima u yeelay subxaana watacaala adduun iyo aakhirana adduunkana ilaahay taarikhdeedii buu waariyey qiimaheedii buu waariyey sharaf buu alla u yeelay aakhirana alle subxaanahu watacaala janno iyo khayr buu nabigeeni u ballan qaaday sala llahu allahu alayhi wasalam idan waxaa loo baahan yahay kunuu ansaar allah ilaahay subxaanahu watacaala in ansaar loo noqdo ee ilaahay loo gargaaro diintiisa ee ilaahay diintiisa kor loo qaado ee ilaahay awliyadiisa loo gargaaro ayaa loo baahan yahay taa ayaa ilaahayna amraya subxaanahu tacaala walidalika baa ilaahay ammaanay subxaanahu watacaala kuwii ilaahay u gargaaray ee muhaajiriin iyo ansaar ahaa ilaahay baa ammaanay subxaanahu watacaala ee xoolahoodii uga tegey ee guryahoodii uga tegey ee danahoodii uga tegey ee waxay lahaayeen oo dhan ku bixiyey ee ku ee ku shahiiday ee ku tegey baa ilahay wuxuu ku ammaanay subxaanahu watacaala lilfuqaraai almuhaajiriina aladina ukrijuu min diyaarihim waamwaalihim yabtaquuna fadla min allahi waridwana wayansuruuna allaha warasuulah wayansuruuna allaha warasuulah ayaa ilahay yidhi subxaanahu watacaala guryahoodii ayay ka baxeen oo laga saaray way iska joogi kareen guryahoodii way deganaan kareen carruurtoodii bay haysan kareen reerkoodii bay la joogi kareen waxay doonaan bay samayn kareen oo way iska raaxaysan kareen laakiin way diideen maxaa jira ilahay inuu gargaaraan bay doonayaan waxay maqlayaan yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu ansaar allah ayay maqlayaan kadibna way u hogaansameen kadibna ilaahay wuxuu yihi lilfuqaraaءi اlmuhaajiriina aladiina اkhrujuu min diyaarihim wa amwaalihim guryahoodii baa laga saaray laga eriyey xoolahoodii baa laga kaxayey maxay doonayaan yabtaquuna fadla min allahi wa ridwaana waxa ay doonayaan yabtaquuna fadla min allahi wa ridwaana ilaahay fadligiisa ayay doonayaan iyo raalli ahaanshihiisa wayansuruuna allaha wa rasuulah ilaah iyo rasuulkiisibay u gargaarayaan diinta ilahay bay u gargaarayaan subxaanahu wa tacaala ilaahay diintiisi bay doonayaan inay u gargaaraan ilaahay diintiisi bay doonayaan inay kor u qaadaan ilaahay diintiisi bay ilaahay kufriga ayay doonayaan inay hoos noqoto litakuna kalimatu llahi hiya alculya ayay doonayaan inay noqoto wa kalimatu lkufri hiya sufla inay hoos noqoto ayay doonayaan xoolahoodii bay ka tageen waxoodii dalahoodii oo dhan bay iskaga tageen ilahay ba u gargaar ilahay wuu ammaanay subxaana wa tacaala kuwii fadhiyey in wax laga sheegay maahine wax kale haba yaraatay kuwaan ilahay u gargaarin subxaanahu wa tacaala ee wax wanaagsan aan samaynin kuwa in wuxun laga sheegay maahine maxaa ilahay abujahal ka sheegaya subxaana wa tacaala maxaa ilahay abulahab ka sheegaya subxaana wa tacaala maxaa kuwii gaaladaha laga sheegaya maxaa kuwii fariistay oo xataa muslimiinta ahaa maxaa laga sheegaya oo ka haray ilahay gargaarkiisa ka haray maxaa laga sheegaya wax wanaagsan lagama sheegayo laakiin kuwan ilaahay wuu ammaanay subxaanahu watacaala ilaahay muxuu ku ammaanay wayansuruuna allaha warasuula kunuu ansaar allahi bay ka faa'iidaysteen ilaahay bay u gargaarayaan rasuulkiisi bay u gargaarayaan ilahay muxuu yidhi shahaada ulaaika hum saadiquun kuwa ayaa run sheegaya baa ilahi yihi subxaana watacaala kuwa runta sheegaya ee iimaankooda ka run sheegaya kuwa weeye khaasatan markii arinku kulul yahay ee uu daran yahay weliba markaas baa ilaahay subxaanahu watacaala kuwii kalena ansaartina ammaanay wladiina tabawa'u daara waliimaana min qablihim يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إيقنا والله أمانه محاله أمانه إيقنا إلهي بأقرقاره سبحانه وتعالى ألا أيه أقرقاره kuwa ilaahay u gargaaraya bay soo dhoweeyeen xoolahoodii bay siiyeen maalkoodii bay siiyeen guryahoodii bay dejiyeen maalkoodii bay siiyeen dhibtii bay ka magiciisiyeen naftoodii bay ka doorbideen iisaar bay sameeyeen oo naftoodii ayay ka doorbideen oo naftoodii waxay u baahnayd ayay walaalahood siiyeen maxaa jira way jecel yihiin ilaahay bay u gargaarayaan subxaanahu wa tacaala iyagana ilaahay wuu ammaanay subxaanahu watacaala wasaabiquuna alwaluun min almuhaajiriina walansaar ayaa ilahay yidhi wa tacaala muhaajiriin iyo ansaar ilahay muxuu ku ammaanaya subxaanahu tacaala ilahay waxa uu ku ammaanayo wax kale maaha gargaarka ilaahay diintiisa u gargaareen weeye gargaarkii kelimada ilahay kor u qaadeen weeye subxaanahu wa tacaala taas ayaa ilaahay ku ammaanaya subxaanahu wa tacaala taas ayaana ilaahay ugu yeeraya rag iyo dumarba taas buu ilaahay ugu yeerayaa subxaanahu watacaala wakaa ilaahay noo yeeraya yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu ansaar allah war ilaahay kuwa u gargaaraya noqda waa kana odhanaya awliyadiisa u gargaara diintiisa u gargaara rasuulkii sala allahu calayhi wasalam u gargaara seebaa rasuulkii loogu gargaarayaa diintiisaa kor loo qaadayaa sunadiisaa la noolaynayaa wadadiisii baa la marayaa dadka nebiga jecel baa loo gargaarayaa dadkii laba qaybood buu u kala baxayaa daa'iman sidaa weeye mar allaale markii khayr la heloba laba qaybood buu dadku kala noqonayaa qaybna waxay noqonaysaa ansaaru shaydaan shayaadiinta ayay u gargaarayaan qaybna waxay noqonaysaa ansaarullah ilaahay bay u gargaarayaan noqonaya subxaanahu watacaala labadaa qaybood ayaa loo kala baxaya labadaa qaybood waynu kala garan karaynaa laba laysku khaldi karo maaha dadku waxa uu u badan yahay ansaarta shaydaanka ayuu dadku u badan yahay walciyaadu billah ansaarta qabaliyada ayaa dadku u badan yahay walciyaadu billah qabaliyadaa loo gargaaraya haddii waxun haddii qabiilka wax laga sheego dadku wuu caroonaya oo uu kululaanaya aad iyo aad buu ku kululaanaya dhiigga ayaa ku kacaya dagaal baa la samaynaya waa laysu habarwacanaya tollaayay baa la odhanaya qof walbii wuxuu heli karo ayuu keeni kii xoola keeni kara xoolihii buu la imaan kii kii la imaan kara wax kale la imaan kara wuu la imaan kii qori heli kara qorigii buu soo qaadan kii dagaal yaqaan dagaalkii buu soo la imaan kii hadli kara wuu hadli qabiilkii baa la wada difaacay ayna ilaahay diintiisa subxaana wa tacaala ma ilaahay diintiisa subxaana wa tacaala goormaa loo gargaaraya ilaahay diintiisa subxaana wa tacaala maantaydaa waxa taalla tii berigaas tiil oo kale oo ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu ansaar allah idinka sheekayn maayo waad ogtihiin maantay soomaaliya waa la qabsaday yaa qabsaday gaala ayaa qabsatay gaalo ayaa qabsatay iyo munaafiqiin oo yaa gacanta u geliyey munaafiqiin baa gacanta u gelisay shee calooshood u shaqaystayaala oo u shaqaysanaya calooshooda oo iyagu wadankooda uu calooshooda yahay diintooduna ay calooshooda tahay ayaa u shaqaysanaya wax kale iyagu aan lahayn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxba dana iyagu aan ka lahayn aakhirana aan khayr ka sugahayn ayaa waxaa samaynaya gaala ayaa wadankii gacanta loo geliyey gaalo ayaa qabsatay waddankeeni waddankeeni waa la qabsaday waa la haystaa gabdhaheeni ayaa la kufsanayaa gabdhihii muslimaadka ahaa ee muxajabaadka ahaa ee xijaabna ayaa la kufsanayaa gabdhihii xijaabkii baa lagu ciyaari gabdhihii markii loo yimaado ayaa la leeyahay xijaabkii iska dhiga indhaha fura ayaa la oranaya markii indhaha furaan baa laleeyahay jilbaabkana iska dhig maxaa maradaa weyn kugu raray ayaa laleeyahay waa la lacaynaya gabadhii xijaab sidata baa la cayn oo lagu ciyaaray kuwo badan baa jilbaabkii iska dhigay bakdeen ay baqayaan waa la kufsan cirdigoodii baa lagu xadgudbi waa lagu ciyaari waa la dulaysan waa la bahdili raggoodii baa la layn waa la dulaysan iyagina waa la bahdili waddankii o dhan baa la qaadan wixii la doono ayaa la samaynayaa gaalo ayaa qabsatay maxaa la doonayaa waxaa la doonayaa geedkii kufriga in laga dhex taago waddanka soomaaliya ayaa la rabaa looma socdo wax kale laba arrimood baa loo socdaa oo muhiima arrinka koowaad waxa weeye geedkii kufriga in laga dhex taago soomaaliya oo loo yaqaano boqol kiiba boqol inay muslimiin yihiin boqol kiiba boqol inay muslimiin yihiin xagga waxa ka degan gaalo xaggana waxa ka degan gaalo intaa dad yaroo halkaa degan oo boqol kiiba boqol muslima maxaa lagu samayn karaya waxaa lagu samayn karaya waxa weeye waa in marka geedkii kufriga laga dhex taago weeye yaa loo adeegsanaya waa in loo adeegsado wala mutacasibiin ku ah diintooda kufriga geeska africa ilaalisa oo xoog badan oo adduunku u taageerayo oo tiro badan in loo adeegsado weeye waa la soo kaxayey soomaaliya ayaa la keenay bu'dii soomaaliya meeshii ugu dambaysay ayaa la dhex dejiyey waxaa la dhex dejiyey xamar muqdisho meeshii ugu dambaysay soomaaliya caasimadii soomaaliya weyne ayaa la dhex dejiyey halkaa ayaa lagu dhex furay maxaa ku haray caasimadaadii soomaaliya maanta iyadoo la haysto maxaa ku haray wax ku haray ma jiraan halkaa waa meeshii ugu dambaysay soomaaliya weyne hadday belen balle markii la qabsanayey waxbay ahayd galdogob baa la qabsanayey xuduudee u dhaweydo waxbay ahayd waxaa lasoo galay maxaa laya galguduud baa lasoo galay xuduuda udhaweeda waxba ma aanay ahayn laakiin maanta xaggee la joogaa badii baa kaa xigta xagga meel kaa dambaysa male halkaa ayaa la keenay maxaa la doonayaa geedkii kufriga in laga dhex taago ayaa la rabaa taa ayaana ugu muhiimsan si ummadan looga dhexelo dad gaala ah looga dhexelo oo beri lagu shaqaysto dad gaala ah geeska africa si ay gaalnimadu ugu xoogsato islaamkuna ugu daciifo ayaa la doonayaa kufriguna halkaa ugu xoogsado oo uu geesa ula soo baxo ayaa la doonayaa nacam waa la doonayaa sidaa laakiin tii alle ayay ku dambaynaysaa subxaanahu wa tacaala oo waxaanu rajaynaynaa insha allah inaanay noqon sida iyagu doonayaan laakiin iyagu sida ayay doonayaan yuriiduuna liyudfiuu nuur allahi biafwaahihim wallahu mutimu nuurihi walow kariha alkaafiruun ilaahay subxaanahu watacaala waxa ay doonayaan inay nuurkiisa baktiyaan oo damiyaan ayay doonayaan laakiin suurtagal insha allahu ma noqonayso oo ilaahay subxaana wuxuu noqonayaa nin qoraxdan intuu u tegey yidhi waan afuufayaayo waan baktiinayaa suurtagal maaha inuu baktiyo maxaa jira ilaahay ma rabo subxaanahu watacaala wayaba allah ila an yutima nuurah ilaahay waa diiday subxaanahu watacaala ila an yutima nuurah ilaa inuu nuurkiisa dhamaystiro maahine ilahay waa diidan yahay arrinkaas subxaanahu wa tacaala biidni illahi tacaala laakiin maxaa loo baahan yahay shaqo ayaa loo baahan baahanya asbaab baa la rabaa in asbaabtii lala imaado ayaa la rabaa ilahay gargaarkiisi diyaar weeye ilahay wuu keenaya subxaanahu tacaala wuu la imaan ilahay subxaanahu wa waina jundana lahum lgaalibuun ilahay subxaanahu watacaala askar in loo noqdo ayaa la rabaa askar eeba in la noqdo wa ina jundana lahum lgaalibuun askartayada ayaa guulaysanaysa laakiin qabiil laguma guulaysanayo laguma guulaysanayo cilmaaniyad laguma guulaysanayo wax kale laguma guulaysanayo xoog laguma guulaysanayo maxaa lagu guulaysanayaa waxaa lagu guulaysanaya waina jundanaa lahum lghaalibuun in ilahay askar loo noqdo kunuu ansaar allah in ilaahay la taageero subxaana wa tacaala diintiisa la taageero oo marka u horeysa qofku uu qalbigiisa nadiifiyo oo uu qalbigiisa ku nadiifiyo diinta uu qalbigiisa geliyo iimaanka uu qalbigiisa geliyo xubiga ilaahay uu qalbigiisa geliyo xubiga rasuulka uu qalbigiisa geliyo xubiga ilaahay kitaabkiisa qalbigiisa geliyo kufriga nibcaado nifaaqa nibcaado marka u horeysa ayaa lagu lagu helayaa labo in loo gargaaro walaalaha muslimiinta ah ee mustadcafiinta ah ee ducafada ah ee la dulaysanayo ee la baabi'inayo in loo gargaaro iyagina ayaa lagu helayaa walidalika xadiis ulqudsigii waad garanaysaan uu ilaahay subxaanahu watacaala oranayo uu oranayo maxaa kugu dhacay cabdi addoonkaygii maxaa kugu dhacay maxaa jira waan xanuunsaday oo ima aadan imaanin ima soo siyaaranina maxaa jira waan baahday oo waxba ima siina maxaa jira ee addoonkii oranayo yaa rabbi sidee baan adiga wax kuu siiya anta rablcaalamiin sidee baad u xanuunsitaan kuusoo booqdaa wa anta rablcaalamiin uu leeyahay addoonkaygii baa gaajooday wax ma aadan siin addoonkaygii ayaa xanuunsaday oo ma aadan soo booqan oo uma tegin ayuu alle oranaya subxaanahu watacaala waxaa la rabaa marka in loo gargaaro dadka muslimiinta ah ee walaalaheena ee baaba-a ah uu ku dhacayo ee baaba'san ee dhulkoodii laga kiciyey ee la eriyey ee dhulkoodii laga saaray ee la baabi'iyey ee guryahoodii la gubay ee raggoodii la laayey ee dumarkii armila ay soo baxeen kuwa aan niman lahayn carruurtii agoon ay soo baxeen ee geedaha ay hoos jiifaan waxaa loo baahanya in la taageero ciimanka iyagana sidoo kaleeto reerkoodii kasoo tegey caruurtoodii kasoo tegey dantoodii kasoo tegey shaqadoodii kasoo tegey bisneskoodii kasoo tegey ee intuu yidhi wallaahi imaa inaan dhulka hoostiisa galo imaa inaan guul helo wax ka dhaxaya ma jiraan intaan dulli ku noolaan lahaa ee aan xaaro ibaadi lahayd oo baadi ka qaadan lahayd ee intuu god ka qotay aakaygiisa soo qaatee meesha la galay in la taageero weeye haddii aan la taageerin isagana berri markuu gaajoodo uu iska tegi ragga meesha ku jira oo ka dagaalamaya dacas ma wataan xataa qayb baan dacas wadan ee caga cadaan ku dagaalamaya rag baan wadan ma garanaysaa sita waxu dhaafsiisna inta aanay jirin hal macawis keliya sita rag baa wallaahi wuxuu yidhi ragga meesha joogaa hadday wallaahi guryahoodii ku noqdaan biyo madow maahayna wax kale aan ka helihayn wax allaale wax uga horreeya aanay jirin ayaa jooga oo sidaas ah laakiin ilahay bay naftoodii ka iibsadeen subxaana wa tacaala ilahay bay naftoodii ka iibsadeen subxaana wa tacaala maxaa jira dadka mu'miniinta ah ilahay baa naftoodii ka iibsaday subxaana wa tacaala ilahay baa naftoodii subxaana in allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum waamwaalahum biana lahum ljanna maxaa ilaahay kaaga iibsaday subxaanahu watacaala maalkaagii baa ilaahay kaa iibsaday naftaadii baa ilaahay kaa iibsaday subxaanahu watacaala oo maxay tahay labada shay uu kaaga iibsaday maxaa maxaad adigu tahay naftaan awalba way iska dhiman lahayd wadna xanuun bay u dhimanaysaa madax xanuun bay u dhimanaysaa dhiig baa madaxa kaga furmaya dherag bay u dhimanaysaa xataa dherag baa loo dhintaa dhulkan waataad aragteen qofka markay barwaaqadii iyo cayilkii iyo xoolihii ay ka bateen maxay u dhimanayaan waxay u dhimanayaan wuxuu dhimanayaa wadnihii baa xayri ka gashay karastarol baa si uu hilib u cunaya ku batay qofkii way iska dhimanaya way iska tegayaa dhereg baa loo dhimanayaa laakiin haddaad darag laakiin maxaa la rabaa ilaahay dartiis subxaanahu watacaala xooli way iska dhamaanayaan sharikaad baad ku darsan hadhow dib waa lagu imaan laba sano kadib saddex sano kadib waxaa lilay waxba laguma hayo way khasaareen oo waxba kuma imaanin bankibaa baa dhiganoo waa lagaa dhici gurigaa dhiganoo waa lagaa xadi xoolihiiba way iska dhamaanayaanba laakiin wixii sidaas ahaa baa ilahay kaa iibsaday subxaanahu watacaala ina allaha ishtaraa ina allaha ishtaraa min almu'miniina ilaahay wuu ka iibsaday mu'miniintii muxuu ka iibsaday maalkoodii iyo naftoodii ayuu ilaahay ka iibsaday oo muxuu kaga iibsaday janna ayuu ilaahay kaga iibsaday subxaana wa tacaala waxaad bixisay liidashadooda fiiri waxa ilaahay ku siiyana fiili subxaanahu watacaala rag baa marka sidaas ah oo naftoodii ilahay ka iibsanaya subxaanahu watacaala min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu llaha calayh fa minhum man qadaa nacbah wa minhum man yantasir wamaa badaluu tabdiila rag baa jooga sidaas oo kaleeta ah ee ilaahay subxaanahu watacaala min almu'miniin mu'miniintii baa sii kala sarraysa min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu llaha calayh waxaa jira rag ilaahay subxaanahu watacaala ballantii ilaahay ka galeen oo maxaa jira ballan baa ilaahay laga galay subxaanahu watacaala oo ballantu maxay tahay laha nafta in ilahay laga iibiyo wey subxaana wa tacala in allaha ishtaraa ficil maadi wey waa ficil maadi wuu dhacay baycaanu mar hore ayuu tegey mar haddii la kala dhaqaaqona islaamka waxaa lagu yaqaanaa bayca lama soo celiyo oo beycuma usa soo noqonayo beyca sidii loo kala iibsaday weye khalaas weye waa la kala tegey oo waa la kala dhaqaaqay ma soo celin kartid beecii wuu dhammaaday khalaas weeye ilahay ballan baa laga galay subxaana wa tacaala qof kasta oo muslimi ballanta ayuu ku jiraa qof kasta oo muslima ballantaa ayuu ku jiraa ha ogaado qof kasta oo muslima oo mu'mina ballantaa ilaahay buu ku jiraa subxaanahu wa tacaala oo maxay tahay inuu naftiisii iyo maalkiisii ilaahay ka iibsaday subxaanahu wa tacaala ee uu janno uga iibsaday weye marka rag baa kamid a min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh rag baa ka mid a ilaahay subxaanahu wa tacaala ballanta ay la galeen ka runsheegaya ayaa kamid ah fa man qadaa naxdah rag baa jira shahiiday oo tegey wa minhum man yantadir mid baa sugaya wamaa badaluu tabdiilan mana isbedelayaan oo sidoodi ayay ahaanayaan oo xaaladoodu noocaa weeye oo sida ayay ahaanaysaa wey waxaa loo baahan yahay marka awliyada ilaahay subxaanahu watacaala ee noocaasa dadka ayaa awliye ilaahaya subxaanahu watacaala in loo gargaaro wey gargaarkaa markii la samayo ee la iskaashado ee dadka oo dhan muslimiinta ay iskaashadaan ee ay mid qura ay noqdaan ee quluubtu isu timaado ee ilahay quluubta isu allifo subxaanahu watacaala geedka waa la goynayaa geedka kufriga ee la doonayo ee weli xidiidadiisu aanay xoog badnayn ee hadda la rabo in la tallaalo biidni illaahi wuu go-ayaa markii asbaabaha lala yimaado ee ilahay loo gargaaro diinkiisa subxaanahu watacaala ee dibad iyo gudaba sidaa laysu kaashado ilaahay geedka wuu goynaya subxaanahu watacaala ma istaagayo geedku laakiin haddii kale geedku wuu xididaysanaya hadduu geedku xidiidaystona hadhowdii lama saari karayo miyaynu iska daawan in ilaahay dhulkiisii subxaanahu watacaala iyo dadkiisii muslimiinta ahaa geedkaa lagu lagu hadda maanta lagu tallaalo inaguna ma iska daawanaynaa ayna radi allahu tacaala canhu ee markii dadku ay ridoobeen ee qaybi ay diinti diideen ee qaybi ay sakadii bixin waayeen muxuu yidhi ayanqusu diinu wa ana xayun oo madiintii ayaa yaraanaysa maantay aniga oo nool kala wallahi wallahi la uqaatilahum waan la dagaalamaya mastamsaka sayfu biyadii wallahi inta keligay haddaad diidaan oo aan kulligoona naga hartaan saxaabadii buu ku leeyahay radia allahu tacaala canhum haddaad kulli iga wada hartaan wallaahi wallaahi inta gacantu seeftu gacanteyda ay ku jirto wallahi waan dagaalamayaa markii seeftu gacanteeda ay ka dhacdo oo lay dilo marka aniga xilima saara ayuu leeyahay sidee baynu u fiirsanaynaa oo raalli uga noqonaa oo ugu mashxaradnaa oo ugu heesnaa oo u qaadnaa walciyaadu billah waxaad arkaysaa kuwa sida sawirkii min asanaawi walciyaadu billah kaafirka weyn ee cadiimka ah ee geeska africa dijaalka ah ee geeska africa loo soo diray ee la doonayo geeska africa oo dhan lagu qabsado ee masiixiga ah, ee mutacasibka ah ee ka haray qoladii kacbada duminaysay abraham qoladiisi ka haray kacbada loo soo diray isku qolo weeye waa nimankii kacbada ilaahay ku duulay ee doonaya inay dumiyaan weye nimankii ilaahay kacbada ilaahay ku duulay ee duminaya ee maroodiga watay maantana taangiyada wata maanta maroodiyadii taangi baa bedelay ee maanta taangiyada wata ayaad arkaysaa waxaad arkaysaa dad sawiradoodii kor sawiradiisi kor usita ayaad arkaysaa isaga oo walaalihiisa hortooda lagu kufsanayo ee ma garanaysaa raggiisii la laynayo ee guryihiisii la gubayo ayuu kor usitaa oo u muujinaya bal duliga intaa la fiiriya walciyaadu billah hada dullun weye ma saasaynu u daawanaayo u fiirsanaa mase ilaahay baynu u gargaaraa iyo diintiisa isaguna markaasi buu noo gargaarayahay in tansuru llaha yansurkum markii ilaahay loo gargaaro ilahay gargaarkiisii baa imaanaya subxaanahu wa tacaala marka ayaa gargaarka eebe subxaanahu wa tacaala uu soo degaya malaa'igtii baa imaanaysa ilaahay keenaya subxaanahu watacaala shawkadoodii baa ilaahay burburinaya ciidamo aan la arkahayn baa ilaahay soo diraya subxaanahu watacaala wa junuudan lam tarawha kuwa aydaan garanayn ayaa eeba keeni ilaa ilaahay subxaanau watacaala wamaa yaclamu junuuda rabbika ila hu cid garanaysaa ma jirto asbaabta inaga baa laynaka rabaa weeye arrinka kale oo la doonayo ee ma garanaysaa loogu soo duulay soomaaliya ee etoobiya ay ugu soo duushay ee ay doonayso waxa weeye soomaaliya waxa ay rabtaa khayraadkeeda iyo nicmooyinka ilaahay siiyey inay qabsato maadaama ay yihiin waddan aada iyo aada u weyn khaasatan badda inay ka faa'iidaysato ayay doonayaan maxaa jira waxaad og tihiin waxaa laga yaabaa inayd aan ogeyn laakin waxaan idin sheegayaa in ay samaysteen hay-ad inay samaysteen la yidhaahdo hay-adda badda etoobiya maanta waxaa laga sameeyey hay-ad la yidhaahdo hay-adda badda ayaa laga sameeyey maraakiib bay iibsadeen casriga ah oo aad iyo aada u waaweyn ayay iibsadeen laakiin waxaad isweydiin kartaa ee oran kartaa war ethoobiya baddaoodu xaggee bay ku taal hay-addaanu xaggee bay maamuli baddeedu xaggee bay ku taal maraakiibteedu marsadee bay ku xiran dekedee bay ku xiran doontaa baddee bay wax ka soo dejin doonaan bal isweydiiya adinku intaad buug iyo qalin qaadataan bal isweydiiya iswey su-aal jawaabtu way iska caddahay wadankan aan dadka lahayn ee dadkeedii dulliga noqday walciyaadu billah ee marka hore la kala qaybiyey ee qabyaalad lagu kala dilay ee la kala googooyey ee haddana gobol gobol loo sameeyey hebelland hebelland loo kala bixiyey ee iyaga cadowga laysaga dhigay ee qoryaha iyo hubka iyagu isu sita ee qorigooda iyagu aan cadowga ku jeedin ee iyagu cadowga isu noqday walciyaadu billah hubka iyagu isu aruursanaya ee isdilaya ee oranaya hebel baan intaa kasoo dilay iyo reer hebel baanu intaa kasoo dilay ee mashxaradayo isugu faanaya qoladaa ayaa la doonaya dhulkeedii in la qabsado qabsado ayaa la rabaa badahan in la iska qaato oo la qabsado ayaa la doonaya walidalika ayuu wuxuu yihi baa la yidhi min asanaawi ayaa wuxuu yidhi laba qalad baanu galnay aniga iyo xayr salaasa ninkii la ohan jiray ayaa laba qalad galnay buu yidhi qaladna anigaa galay qaladna isagaa galay buu yihi qaladki isagu galay waxa weeye soomaaliya ayuu aqoonsaday inay dawla tahay buu yihi soomaaliyana waa qayb ka kamid a ah, etoobiya kamida ah weye buu yihi ma garanaysa aniguna qalad baan galay buu yidhi oo qaladkaan kale waxay ahayd casmara ayaan bixiyey oo aan faraha ka qaaday oo nimankaa ayaan xoreeyey buu yidhi laakiin bishaaraysta shan dekadood oo bilaasha oo aan idina idinku cashuurihayn ayaan idin hayaa buu yidhi ma garanaysaa berbera iyo boosaaso iyo muqdisho iyo iyo marko iyo kismaayo waa shan dekadood weeye oo dhisan xataa lacagtaagama baahna waxba ma gelinaysid way dhisan yihiin kulligood oo dhan wiishashku wax lagaga soo dejin lahaa wax walba way yaalin waa diyaarsan yihiin markabkaaga adigu soo qaado oo ku soo xiro xamaaligiina waa kuu jooga oo iyaga ayaa kuu xamaalaya bilaashiyo lacag la-aan kaga soo kaga soo kaga soo qaado oo kaga soo bax weeye wahaakada warkaa maanta xaalkeenna weeye xaalkeenna halkaasuu maraya inaguna sawiradii minasanaawi ayaynu sidanaa maantay aynu kor u qaadaynaa gabdhihiina way mashxaradayaan nimankiina waa tacabilayaan maxaa keenaya arrinkaa keenaya liannahu shaydaan ba ansaar loo noqday walciyaadu billah qabiid baa ansaar loo noqda walciyaadu billah munaafiqiin baa waxay odhanayaan reer habeel beri sidaa idin geli jiray ayaad maanta ka aarsanaysaan maanta ayay idin taallaa inaad aarsataan oo maanta ayaad aarsanaysaan oo yaa idin aaraya gaalada ayaa idin aaraysa amxaana maanta timi tagreebaa yimi oo idin aaraya maanta ayay odhanayaan oo maanta ayaad jaanisasheen ee maantay dadaala oo guulaysta ayay odhanayaan oo ninkaanu maanta waa nin idinka furay muxuu idinka furay wala idin haysatay cadaawadahay ayuu maanta ninkaanu idinka dulqaaday buu odhanaya ina lilahi wa ilayhi raajicuun ayna caqli xagee ba caqligii ka baxay dadka ma cuquushi baa ka guurtay walciyaadu billah cuquushi miyaa dadka ka guurtay nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam aakhiru zamaanka waxaa imaan doona inaad islaysaan oo isbaabi'isaan ayuu yidhi nabigu sala allahu alayhi wasalam saxaabadii baa yaabay waxay yidhaahdeen oo magaalada gaalada aanu la dagaalamayna maantaba gaalada waanu la dagaalanaay nabigu wuxuu yihi sala allahu alay wasalam maya adinka ayaa islayn doona buu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam ilaa qofku uu dilo aabihii iyo walaalkii iyo abtigii dadkii iyo jaarkiisa dadkii dadka ugu dhawaa inuu ka dilo ayuu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam markaasu waxay ku yidhaahdeen afiina cuquuluna dalika yowm ya rasuul allah oo maalintaa caqli miyaanu leenahay uu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam la buu yihi nebigu sala allahu alayh wasalam aktaru naas maalintaa dadka intooda badan cuquusha waa laga qaadayaa buu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam waxaa soo hari doona waxaan qiimo lahayn baa soo haraya bu yihi nebigu sal ly slam waxaasoo kale wey dadka noocaas oo kaleeta ah ee maangaabka noqday walciyaadu billah ee dulliga noqday ee lagu sirayo maanta ee lagu oranayo qabiil hebel baad iska dhicinaysaa maanta oad jaan isu heshay oo maalin sidaa ku yeelay soomaalidu hadday isdileen waa waaruno way isdileen dhul bay kala dhaceen way islaayeen dhiig bay kala galeen laakiin oo dhan qiimo ma leh kulli waxaas oo dhan waxba qiimo ma leh markii loo barbar dhigo kufriga iyo gaalnimada markii loo barbar dhigo wax qiima ay leedahay ma jirto hadduu nin guri kaa dhacay maalin gurigii beri waad soo heli kartaa saa doontoba aad ku heshide meeshaa rabtoo mar waad soo heli hadduu nin wax kaa dilay berri mag baa lagaa siinaya ninkii dhimay laakiin hadduuba dhintay mashaakil adiga waad xanuunsatay laakiin ninkaanu diintaada kuma soo duulin ee kufri iyo gaal kaama dhigayo laakiin ninkaanu gaal buu kaa dhigayaa gaal kufri ah ayuu kaa dhigaya walciyaadu billah halkaa ayaa marka xaaladii ay muslimiinta maanta marayaan halkaa ayaa la marayaa maanta maxaa loo baahan yahay marka waxaa loo baahan yahay inaynu kulligeen oo dhan aynu ilahay ansaartiisa noqono sidee baynu ilahay ansaartiisa ku noqonaynaa ilahay kitaabkiisa inaynu wada qabsano ya ayuha aladiina waxtasimuu bixabli illahi jamiican sida ilahi u yidhi subxaana watacaala واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وإلى سبحانه وتعالى wactasimuu bixabli illaahi jamiican ilahay xarigiisa kulligan oo aynu wada qabsano ansaar ilaahay wada noqono subxaanahu watacaala aynu dhahno laa maxaa naloo kusoo duulay kufri gaalnimaana naloo kusoo duulay waxaanu ka horgeynaynaa islaam anaguna wax kale kuma guulaysan karayno qabiil wax iskama dhicin karayo reerna loogama guulaysanayo waxba laguma qabiil soomaalinimo xataa wax laguma difaaci karayo ilaa waxaa lagu difaaci karaya inaynu ilahay ansaartiisa noqono maxaa jira gargaarka ee bahaysa subxaana wa tacaala gargaarka ilahay gacantiisa ku jira subxaana wa tacaala ilaahayna wuxuu ku bixiyaa taqwada ayuu ku bixiyaa ilahay subxaana wa tacaala ilahay oo diintiisa loo gargaaro ayuu ku bixiyaa in tansuru llaha yansurkum warkaa ilahay loo sheegaya subxaana wa tacaala waxaa lagu bixiyaa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo diintiisa loo gargaaro ayaa lagu bixiya muslim la noqdo la yidhaahdo anaa muslim la yidhaahdo allahu akbar la yidhaahdo ilahay baan u dhimanaynaa subxaana wa tacaala ilahay dartii baan wax u bixinaynaa la yidhaahdo walidalika nabigeena muxuu nagu yidhi sala allahu alayh wasalam awsaqu curan aliimaan iimaanka guntimaha ugu adag waxa weeye buu yihi nabigu sala allahu alayhi wasalam alxub fi llah ilahay darti in wax loo jeclaado wlbuqd fi llah ilahay dartii wax loo naco wacadaau lilah ilahay dartii wax loo bixiyo buu yihi nabigi sala allahu alayh wasalam wamancu fi llah ilahay dartii wax loo diido weye bu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam awfaqu cura liimaan iimaanka guntimaha ugu adag qofku derajada markuu gaaro ee uu yidhaahdo anigu ilaahay iyo awliyadiisaan u gargaarayaa khalaas ilahay wuxuu yidhi kunuu ansaar allah ilahay qur-aan buu wuxuu igu sheegay inaan gargaar u gargaaro ilaahay subxaana watacaala diintiisa yaan u gargaaraya marka diintiisa iyo awliyadiisa wixii diintiisa ku taagan baan u gargaarayaa ee aynu xagga iska dhigno waxyaalaha kaloo aan qiimaha lahayn qabiilka iyo waxa la mida iyo dulliga iyo gobolaysiga waxyaalahaas oo dhan dadka kuwa wadan kuwa wax ku taageeraya kuwa gobol wax ku taageeraya kuwa qabiil wax ku taageeraya annagu waxaas o dhan dan kama lihin waxaan wax ku bixinaynaa almancu alcadaau lilah ilahay darti wax loo bixiyo ilahay darti qofaadana qof baad wax siin dadaadana qof baad wax siin dadaadana qof baad wax ku bixin dadaadana qof baad jeclaan dada aad taqaano xudiidi kuwa aad garanaysan waxbaad u diidi maxaa jira kanuna meel xun buu wax u wadaa qabiil buu wax u wadaa berri waxa ku imaan doona laba qabiil baa islaayay ee waxaanu doonaynaa qabiilkii in lacag loo aruuriyo ayaanu doonaynaa dhaawacooda in wax la siiyo ayaanu doonaynaa walaa dhaawacoodaana waxba siinayn kuwada dhaawaca maxaa jira berri markii isagana lasoo dhaawac tiro ee lasoo daweeyo qorigiisii buu halkii ka qaadanaya muslimkala u dili hadhow dabeetana kale dilaya xoolahaagii buu sidaa ha ku qurmo ha ku dhinto kuwii dagaalka gelaya waxa siiyeen maya anagu laakiin waxaanu wax siinaynaa anagu kuwa ilaahay dartii u dagaalamayo subxaana wa tacaala eebe dartii subxaanahu wa tacaala doonaya inay kufriga dadka ka dulqaadaan qabiilku doono ha noqdo ninku doonona ha noqdo reerku doonona ha noqdo doonaya inay kufriga dadka ka dulqaadaan doonaya inay sharaftii muslimiinta soo celiyaan doonaya inay cirdigii gabdhaha muslimaadka ilaaliyaan ee sharafta leh ee qiimaha leh ee daahiraadka ah ee qiimaha badan ee la dullaysanayo ee dulliga amxaar dulli ah ee dullaysanayo gaal ah ee kufur ee gaal ah ee aidis qaba walciyaadu bilah uu dullaysanayo kuwaa kuwa ka dulqaadaya ee ka celinaya kuwa ayaanu taageeraynaa anagu walow qabiilkoodaba aanaan aqoonin walow magacyadoodaba aanaan aqoonin walow waxay yihiinba aanaan aqoonin maxaa jira waxaanu u aaminsannahay inay ilahay awliyadiisa yihiin subxaana wa tacaala ilaahay awliyadiisa inay yihiin subxaanahu watacaala ayaan u aaminsannahay oo ay doonayaan iyo khayr ay doonayaan sida ayaan u aaminsannahay saa ayaa marka laynaga rabaa dadka muslimiinta ah ayaa laga doonaya kulligood oo dhan meel kastoo ay joogaanba ilaahay subxaanahu watacaala inay noqdaan awliyadiisa inay noqdaan ansaarta ilahay inay noqdaan subxaanahu tacaala walidalika baa ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kama qaala ciisa bnu maryama lilxawaariyiina man ansaarii ila allah war yaa ii gargaaraya ilaahay iigu gargaaraya subxaanahu watacaala ilaahay dartii ayaanu socdaaya ii gargaaraya ayuu yidhi waqaala alxawaariyuun xawaariyiintii baa waxay yidhaahdeen naxnu ansaaru allah walidalika baa nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam ma min nabiyin ila kana lahu xawaariyuun nebi ma jirin buu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam ilaa wuxuu lahaan jiray xawaariyuun buu lahaan jiray buu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam nebi ma jiro ilaa xawaariyiin buu lahaan jiray ayuu yihi nebigu sala allahu alayhi wasalam oo u gargaaraya oo hadyigiisa qaadanaya oo ku dayanaya oo raacaya ayuu lahaan jiray buu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam goon kale ayaa soo bixi doona ayuu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam oo ka tegi doona hadyigii ka tegi doona oo ansaarnimadii ka tegi doona ayaa soo bixi doona buu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaanu doonaynaa marka inaanu noqono ansaarta ilahay inaan noqono subxaana watacaala ee inagoo calanka ee eebesidna subxaanahu watacaala raayat lislaam inagoo ku hoos jira ee sidaa ku soconna inaynu sidaa ku dhimanno alle ugu tagno subxaanahu watacaala haddii aynu diidno ilahay nooma baahno subxaanahu watacaala ninkii yidhaahda anigu ilahay uma gargaarayo diintiisa uma gargaarayo wallahi ilahay nooma baahno subxaana watacaala ilahay waa kan odhanaya ya ayuha aladina aamanuu man yartadid minkum can diinihi fasaufa yaأti llahu bqowmi yuxibuhm wayuxibunah adilati clى lmu'miniin acizati clى lkafiriin yujaahiduna fi sabiili اllah yuqatiluna miahay yujaahiduna fi sabiili اllah ilahay subxaanahu watacaala ku jihaadaya wadadiisa ku jihaadaya ilahay waa kan nale subxaanahu watacaala ilahy waa ka dhooray looma baahna ilahay qoon buu keeni ilahay jecel isaguna uu jecel yahay subxaanahu watacaala maxay ku mutaysteen jacaylka ilaahay u fiirsada maxay ku mutaysteen ilahay ansaartiisi bay noqdeen subxaana wa tacaala maxay ku mutaysteen muslimiintii ayay u gargaarayaan adillatin cala almu'miniin mu'miniinta ayay jilicsan yihiin maanta waxaad arkaysaa markaad muslimiinta soo qaado waad tidhaahdo war muslimiinta ha loo gargaaro war dadkii soomaaliya muslimiinta baabaasana ha loo gargaaro waxaa lagu leeyahay waa lagu fiirinaya markii lagu firiyo waxa lagu leeyahay waa qabiil ma qabiil baan u gargaaraya anigu ma qabiilkayga wax siiyo maxaa iga gala aniga qabiil bay u dagaalamayaan kuwa halkaas jooga qabiil bay doonayaan qabiil bay saas yihiin ayuu ku ohanaya walciyaadu billah war muusan qofku qof mu'min ahayn muusan qof ilahay yaqaan ahayn subxaana watacaala mausan ahayn qof laa ilaha ila allahu leh mausan ahayn qof tukanaya mausan ahayn walow qabiilba ha ahaado mausan ahayn qof khayr doonaya mawaysan ahayn qof iska qaadaya dulliga iska qaadaya miyuusan ahayn nacam maxaa loola gargaari waayo marka maxaa loola gargaari waaye laakiin ilahi muxuu yidhi adillatin cala almu'miniin mu'miniinta ayay u jilicsan yihiin waxay doonayaan bay siinayaan waxay jecel yihiin bay u qabanayaan way u dulaysan yihiinoo way u jilicsan yihiin acizatin cala alkaafiriin gaaladana waa ku adadag yihin baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala maanta muxuu noqday arrinkii cagsi buu noqday gaaladii waxaad arkaysaa wallaahi nin soomaaliya nin wadaad ah oo ragga soomaaliya xamar jooga baa wuxuu igu yidhi qabaa'ilka soomaaliya qayb ka mid ah ayaa wallaahi wuxuu yidhi lo-dii u qalayaa maxaaradii lo-dii nimankii tagraga ahaa ee soo duulay ee waddanka qabsaday ee baabi'iyey ee intaas oo kun oo qof oo waxba galabsan oo caruur iyo dumar iyo ciyaal iyo masaakiin ah la ee intaas oo guri dumiyey wallaahi wuxuu yidhi lo-dii bay u qalayaan casuumad bay ku jiraan maalin kasta cazuumad ayay ku jiraan maalin kasta lo-di baa loo qalaya ninka muslimkaa miskiinkaa markii la arko dhabarkaa laga tooganaya qofkii muslimka ahaa ee u yimi inuu ma garanaysaa uu ka magiciisiyo gaalada uu ka celiyo dadka muslimiinta u yimi dhabarkaa laga tooganaya bal ka warram waxaas adilatin cala almu'miniin acizatin cala alkaafiriin ma arrinkii noocaas ahaa cagsi buu noqday muxuu noqday acizatin cala almu'miniin adillatin cala alkaafiriin gaaladiina way u jilicsan yihiin mu'miniintina waa ku adag yihiin waxaad arkaysaa gaaladii loo kala hororsanaya laleeyahay adinku reer hebel baad naga jeceshihiin annaga nama jeclidin reer hebel baad naga jeceshihiin annagana jeclaada annagaa idin fiican sida ayaa la ohanaya walciyaadu billah muslimiintina waxaa laleeyahay gaalada ha naga teginin ilaa muslimka la mariyo oo la dhameeyo sida ayaa la odhanaya laakiin ilaahay subxaana watacaala kuwa u jecel yaha nooca maaha wakaa ilaahay subxaana watacaala kuwuu jecel yahay maaha noocaas kuwuu jecel yahay maxay yihiin adilatin cala almu'miniin acizatin cala alkaafiriin yujaahiduuna fi sabiili illah ilaahay waddadiisa ayay ku soconayaan ilahay waddadiisay wax ku bixiyaan ilahay waddadiisay ku hadlaan ilahay waddadiisay ku dagaalamaan ilaahay waddadiisay ku fekeraan waddada eebe subxaanahu wa tacaala wax kale maya kuwaasaa ilahay jecel yahay subxaanahu wa tacaala noocaasaa ilaahay jecel yahay subxaanahu wa tacaala waka waddada ilahay noo caddeeyey ilahay bay u gargaarayaan subxaana wa tacaala kunuu ansaar allah weye ansaar ilahay bay noqo amarka ilahay bay qaateen subxaanahu wa tacaala amarkii eebe ayay qaadanayaanoo sida ay u jecel yihiin wallahi maalmihii dadka muslimiinta ah dhibaatadu u timid dhabarjabku ku yimi ma garanaysaa dadkii muslimiinta ahaa ee la qabsanaya waddanka la qabsanayay sacuudiga xajkan joogay markaas baa waxaan xasuustaa dadka muslimiinta ah ee sacuudiga ah ee xajka joogay waxaan leeyahay muslimiintii sacuudiga ahaa wallahi tifiyada ayay fiirsanayeen markaas markii dambe markay maqleen khabarka xumaa way oynayeen oo ehin baa ka daadanaysay markaad usoo gasho dukaan usoo gasho waxay ku oranayen kayfa kayfa maaragtay almuslimiin fi somaal si xaalkoodii ka waran ayay ku oranayeen wayna wareysanayeen bal xaalkoodii ka warran seeba xaalkoodii ku dameeyey waanu garanaynaa hada khabiis min azanawi inuu khabiis yahay waanu naqaan oo ma garanaysa qaran afriqiya loo soo diray laakin nasiib daro wallahi kuwa xajkiina la joogay oo aan mid ahayn oo aan laba ahayn oo aan toban ahayn bal aan oran karo boqol kiiba sagaashan iyo shan inay ahaayeen aan oran karo xafladay samaynayeen maalintii muslimiinta la dhabar jebiyey dhibaatada loo geystay ee gaalada wadanka ay qabsatay ee saarixdii magoobeyd ahaa carafo markay taagnaayeen amxarada ayay u ducaynayeen tagreg ay u ducaynayeen ay u ducaynayeen markay carafo taagnaayeen wallahi baana muslimiinta ugu ducaynayn ee tagreeg ay u ducaynayeen wallahi way farxayeen way qusliyeen hadiyadahay isu hadiyeynayeen telefoonnahay isu dirayeen muslimkii muslim gaalaa qabsatay sida ayay yeelayeen walciyaadu billah bal ka warma kuwa noocaasa xajkina waa joogaan war maxay lacagta isaga khasaariyeen baan idhi wallahi wallahi waxaan idhi maxay lacagta isaga khasaariyeen ilow lacagtood waxba ma tarayso xajkooda waxba ma tarayo diimo maleh wax allaale wax u tarayo maleh ninka qalbigiisa halkaa gaaray ee kufriga in waddankiisii laga taago ku farxaya ee muslimkii in xididada looga saaro ka farxaya wallahi ninkaas inuusan islaamkiisu waxba inuusan wax faa'idaa inuusan u keenahayn xajkiisuna hadduu boqol mar ku noqdo oo iska soo xajxajiyo iska tago qalbigiisuna sidaa yahay u malayn maayo inuu waxu tarayo walciyaadu billah u fiirsada marka dadka mu'miniinta ilaahay sheegay subxaana wa tacaala يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم yuxibuhum wa yuxibuunah ilaahay idinma baahna subxaana wa tacaala weligaa baadigu gaalo iska dillow gaalada hoosta ka galo meelaha ororod weliba gaalada ay isdhaantaa ee ninka ma garanaysaa nimanka noocaasa ee dulaysan ee kuwa adduunyada ugu dulaysana ee suuqyada ku kaabsiyo aan qoonin xataa aan garanayn ma garanaysaa aan garanayn musqulaha aan garanayn waxaa lagu yidhi maalmihii horeeto way socsocon kareen eeda socsocon kareen ayaa waxaa la yidhi dariiqyadii bay wasak ka buuxiyeen ayay waxay ka buuxiyeen kaadi iyo saxaro ayay dariiqyadii ka buuxiyeen baa laygu yidhi maxaa jira masquulo ma yaqaaninoo ma galaan meeshuu seexdo ayuu musqushayaa masquul u ah walciyaadu billah kuwa noocaasa ninka maanta marka ku faanaya ee soo kaxaysanaya ee dadka u arkaya bal ka warrama xaalkiisa marka arrinkaas hada dulli wa dulli wey ilahay kuma baahna subxaana wa tacaala fa sawfa yaati allahu biqawmin yuxibuhum wa yuxibuuna أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ilahayna cidna ugama baqayaan mid canaanta ugama baqayaan wax kalena ugama baqayaan ilahay bay ku xihan yihiin subxaana watacaala maxaa jira ilahay diintiisa inay u gargaaraan bay doonayaan kunuu ansaar allahi bay doonayaan ilahay bay rabaan inay u gargaaraan subxaana watacaala kuuma baahna wax allaala waay kaa waxay kaaga baahan yihiin ma jirto walidalika nabigi muxuu yihi sala allahu alayh wasalam laa tazaalu daa'ifat min umatii daahiriina cala alxaq laa yaduruhu man khaalafahum aw khaadalahum xatى yaأtiya amr الlah whm ظaahiriina calى الnaas ayuu yihi nabigi salى اllahu alayhi wasalam laa tazaalu daa'ifa daa'ifa kama suulayso koox kama suulayso buu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam min ummatii oo ummadayda kamida oo maxay samaynayaan ayuu yihi nabigi sala allahu alayhi wasalam laa yaduruhum daahiriina cala alxaq xaqay muujinayaan yuqaatiluuna cala alxaq qayb baa odhanaysa riwaayaad kaleeto xaqbay ku dagaalamayaan beentay muujinayaan hadba meeshii la joogo hadba xigmaddu siday tahay markii af loo baahan yahay af bay ku hadli meeshii af looga baahan yahay af bay ku hadli meeshii raganimo iyo seef looga baahan yahayna seef bay la tegayaan maxay samaynayaan marka wuxuu yidhi nabigu sal allahu alayh wasalam laa yaduruhum waxba ma yeelayo man khaalafahum ninkii khilaafa waxba ma yeelayo oo khaadalahum ama garabkooda ka baxo u gargaari waaya oo maqli waaya ya ayuha aladina amanuu maqlib waa yakunu ansaar allah wain istansaruukum fi ddiini facalaykum اnasr baa ilahay yihi subxaana watacaala wain istansaruukum fi ddiin haddii diinta gargaar laydinku weydiiyo facalaykum nasri waa inaad u gargaartaan baa ilahy yihi subxaana watacaala kuwa marka garabkooda ka baxaya ee u gargaari weynaya ee gargaarka eeb gargaarka diidaya inay muslimiinta u gargaaraan wuxuu yihi nabigi sal llahu alayh waslm ama yeelayo laa yaduruhum man khaalafahum ow khaadarahum garabkooda ka baxa xataa yaatiya amrullah ilaa qiyaamihii ka yimaado wahum daahiriina cala annaas iyagoo dadka ka dhex muuqanaya buu yihi nabigu sala allahu alayhi wasalam iyagoo dadkii ka dhex muuqanaya ilaa ay sidaa noqdaan wuxuu leeyahay ay sidaa ahaadaan waxba ma gaarayaan buu leyahy nabigu sala allahu alay wasalam looma bahna marka waxa noocaasa oo dhan ee ilaahay subxaana watacaala khudlaanka ku samaynaya ee ilaahay diintiisa khudlaanka ku samaynaya ee mu'miniinta khudlaanka ku samaynaya garabkooda ka baxaya ilahay hiilkiisa aan u hiilinayn ee u hiilinaya kufriga u hiilinaya aan u hiilinayn ilaahay diintiisa ee kufriga ee u hiilinaya baydanka u hiilinaya aan u hiilinayn awliyada ilaahay ee u hiilinaya gaalada dulaysan u hiilinaya ilaahay subxaana watacaala waxba ku fali maayo wuxuu ka baxayaa male waxba kuma falaya alle subxaana wa tacaala ilahay wuu ka maarmaa kuwaasaa ilaahay quweynaya subxaana wa tacaala mansuuriin weye waa loo gargaarayaa xilli kasto ay joogaanba ee adigu xaggee baad kaga jirtaa adigu ma geli halkaa ee dadkaa ma ka mid noqonin mase waad ka hari weyde war dadka adugu ma ka mid noqon mase kuwa dullaysan baad noqonaysaa walciyaadu billah aday ku taallaa amaa ilaahay subxaanahu wa tacaala haba yaraate wax ka yaraanaya ma jiraan mulkigiisana waxba kama yaraanayaan diintiisana waxba kama naaqusmayaan awliyadiisana waxba lama yeelayo haddii mid tago oo uu shahiido ilaahay u tago subxaanahu watacaala mid kalea ilaahay keeniyo soo saari subxaanahu wa tacaala ilahay baa soo saari mid kale walidalika ayaa ixsaayaad lagu sameeyey ama tirakoob baa lagu sameeyey waxaa lagu sameeyey dadka yuhuudda iyo iyo falastiiniyiinta ayaa lagu sameeyey falastiiniyiintii maalin walba waa la laynaya maalin walba boqolaal baa ka dhimanaya haddana ma dhamaanayaano waa soo taagan yihiin war maxaa jira yuhuudda lama dilo waxba ma gaaraan haddana way way yar yihiin oo ma bataan waxaa lagu sameeyey kun dumara oo falastiiniyana oo dhalay iyo kun dumara oo yahuuda oo dhalay ayaa la fiiriyey bal wiilada iyo gabdho iyo waxay kala dhalaan waxaa la ogaaday waxaa lasoo helay kunkii falastiinka ahaa sideed boqol baa wiilal dhashay kunkii yahuudda ahaana sideed boqol baa gabdho dhalay cabsi weeye soo ma aragtid ilaahay subxaana watacaala muxuu rabaa wuxuu rabaa inan markuu markuu odagii baxo inankiiba haddana meeshiisa istaagi odaygii baa tegi inankiiba haddana meeshiisu istaagi wahaakadaa dadkii mama dhammaanayoba ilaahay subxaana watacaala amarkiisii marna ma dhammaanayo sidiisiibuu u taagan yahay ilaahay subxaana watacaala marka nooma baahnaa fa yaati illaahu biqawmin yuxibuhum wa yuxibuunah ilaahay dad buu keenay jecel isaguna uu jecel yahay ayaa imaanaya oo ilaahay diintiisa kor u qaadaya subxaana wa tacaala ilaahay u gargaaraya ee amarkiisa qaadanaya kunuu ansaar allah ka jawaabaya alle subxaana wa tacaala jawaabta eebe subxaana wa tacaala jawaabaya ilahay u jawaabaya subxaana wa tacaala baa imaanaya maalka haddii la diido kadalika ilaahay uma baahna kuwa kale ayuu keenaya maalkooda bixinaya ha antum haulaai tudcawna litunfiquu fi sabiili اllahi faminkum man ybkl wman ybkl fainama ybklu can nafsih wallahu اlganiyu waantum اlfuqara wain tatawallow ystabdil qawma gayrakum uma laa yakunuu amhalakum su ilahay malaha subxaana wa tacaala nacam ha antum haaulaai tudcawna litunfiquu fii sabiili illah waa kaasoo waxaa la idinku yeerayaa inaad ilaahay dartii wax u bixisaan faminkum man yabkl waxaa idinku jira mid bakaylaya faman yabkl fainamaa yabklu can nafsih midkii bakayla ogaada waxa uu ka bakaylay naftiisa e ilahay kama bakaylin oo ilahay uma baahna subxaana wa tacaala walahu lganiyu waantum lfuqaraa maxaa jira ilahay ani weeye wax walbuu haystaa ilahay subxaanahu wa tacaala ani weeye waantum الفقراء فقراء baa adin ku tihiin walidalika wixii ay ku sirmeen ayay kamid tahay munaafiqiinta ay ku sirmeen ayay kamid tahay waxyaalaha maanta munaafiqiinta maanta joogtaan ay ku sirmayaan ayay insha allahu tacaala ay noqonaysaa walidalika ayay waxay kuleeyihiin muqaawamadu way baabi'i doontaa oo way iska tegi doontaa maxaa jira waxba ma haystaan masaakiin way dad cagacad oo masaakiina oo waxba haysan weeye xoola ma haystaan annaga dawladahana taageeraya dawlado ayaa annaga na taageeraya taageeradii adduunka o dhan baanu haysanaa kuwaanna waa iska tegi doonaan ayay odhanayaan hadalkii munaafiqiinta miyay ahayd hum aladina yaquluuna la tunfiquu cala man cinda rasuuli illahi xataa yanfaduu hum aladina yaquluuna la tunfiquu cala man cinda rasuuli illahi xataa yanfaduu wlilahi khaza'in الsamaawaati wاlardi walakina almunaafiqiina la yafqahuun miyaa ilaahay odhan subxaanahu watacaala war ka taga waxbaha siinina ilaa ay kala cararaan ilaa ay kala cararaan waxbaha siinina ayay yidhaahdeen kuwa nebiga la socda sala allahu calayhi wasalam munaafiqiintii baa odhanaysa munaafiqiinta maanta joogtaana nafsu lkalaam kalaamka ayay ku hadlayaan waxay leeyihiin iyagaa iska kala carari doonaa maxaa jira dad shacab oo masaakiin waxba haysan weeye markay gaajoodaan oo iska baaba'aan iyaga iska kala carari doonaa ama annaga adduunkooda ba waxana siinaya annaga adkaan doona guulaysanayna kallaa insha allahu ma noqonaysa biidni illah biidni illah ma noqonayso walilaahi khazaainu samaawaati waalardi ilahay khazaa'inkooda miyay gacanta ku hayaan maya ilahay khazaa'in buu leeyahay ilahay ba iskale subxaanahu watacaala meeshuu doono alle ka keenaya subxaanahu watacaala ila aan la ogeyn baa ilahay ka keenaya subxaanahu watacaala waman yataqi illaha yajcal lahu makrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh ina allaha baaligu amri qad jacala allahu likuli shayin qadra ilahay baa noo sheegay subxaana watacaala aw marka eebe wuu socon wuuna soconayahay meeshuu rabay buu gaari tareen weyo tareen baa la saaran yahay tareenkaanu wuu soconayaa khilaafa alislaamiya ayaa soo noqonaysa intaa waaba ka himad weynahaba oo arrinku soomaaliya imaba gaarsiisnaba maxay tahay soomaaliya gobol yar oo adduunka ka mida weeye laakin khilaafa alislaamiya khilaafa alislaamiya ayaa soo noqonaysa nabigina waa noogu bishaarayay sala allahu alayhi wasalam bashaa'ir buu nebigeenni noo sheegay sala allahu alayhi wasalam oo nebigeenni wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam waxaa imaan doonta dawlad baa imaan doonta calaa waxay ku socon doonta nebinimo weye marka u horeysa haddana waxaa imaan doonta khilaafa calaa minhaaji nubuwa buu yihi nebigu sala allahu alayhi wasalam khilaafaa imaanaysa oo waxay ku soconaysaa calaa minhaaji nubuwa nabigii sala allahu calayhi wasalam minhaajkiisi iyo wadadiisii bay ku soconaysaa buu yihi nabigu sala allahu alay salam mulki baa imaanaya buu yihi nabigu sal ly slam boqortooye ayaa imaanaysa caduda ayaa imaanaysa adag baa imaanaysa buu yihi nabigu sala allahu alay wasalam kuwo kale ayaa imaanaya buu yihi nabigu sal ly slam jabaabiraahoo xoog badan baa imaanaya buu yihi nabigu sal ly slam uma takunu khilaafatu calaa minhaaji nubuwa tan hadda ku jiro wa dictatoriyada waa dictatoriyada maanta aynu ku jiro ee dadka la cunfurinayo ee la laynayo ee la dilayo ee munaafiqiintii hadlayso ee xog yeelatay weeye ee nabigeena noo sheegay sala allahu calayhi wasalam ee uu yihi uu yihi nabigu sala allahu alayhi wasalam waxaa imaan doona sanawaatun khadaacaat baa imaan doona uu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam sanawaatun khadaacaat yati cala annaas dadka waxa u imaan doona sanawaatun khadaacaat sanooyin gebigoodaba khiyaanaba u imaan doona bu yihi nabigu sala allahu alayhi wasalam oo maxaa dhici doona ya rasuul allah yukadibu fiiha asaadiq ninka runta badan ee wanaagsan ayaa la ohan doonaa been loo weeye bu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam wayu'tamanu fiiha alkhaa'in khaa'inka ayaa la aamini doonaa wawaxaa khaa'in la odhan doonaa qofka mu'taminkaa bu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam oo waxaa la odhan doonaa runlo weye ninka beenta badan baa waxa maanta jira waa kuwa maanta jira weye ee kuwa beenlowga ah wax cajiib ah ee la yaab leh markaad u fiirsataan waxaa la yaab leh oo isweydiin mudan markaad u fiirsataan qabaa'ilku waxay kuleeyihiin nin baanu daba soconnaa masalan haddii nin ninkaa walaalkiisa la keeno oo wanaagsan oo ahlu khayr ah ma raacayaanuma yeelayaan laakiin mid beenlow ah oo waxba aan hayn oo aan khayr lahayn oo xun kaas bay daba socdaan walidalika nabigeena muxuu yihi sala allahu alay wasalam ninka beenta badan ayaa la oran doonaa waa ru badan yahay ninka xunna ninka wanaag runtalena waxaa la oran doonaa waa beenlow ninka khaa'inkaana waxaa la oran doonaa waa aamin ninka aaminkaana waxaa la oran doonaa waa khaa'in wayandiqu fiiha ruwaybida waxaa hadli doona buu yihi nabigu sala allahu alayhi wasalam ruwaybida qiila waxaa la yidhi wamaa ruwaybida ya rasuul allah wuxuu yihi rajul rajulun kaafiun waa nin liitaa oo xaqiira oo yatakallamu biamri alcaama ummadda caamka ah ayuuba arrimahooda ka hadli doonaa dawlad baan ahay buu odhan doonaa caalamkaan u taliyaa buu odhan doonaa gobol hebel baan u taliyaa buu odhan doonaa anigaa mas-uulka ah buu odhan doonaa anaa ka wakiila buu odhan doonaa waa xaqiir weeye laa yusalli walaa yasuum walaa yaqra'a qur'aan walaa walaa yaclam maadaa yajibu calayhi waxa ilahay kuwaajibiye ma garanayo ilahay muxuu kuu abuuray haddaad weydiiso ma garanayo haddii aad tidhahdo xikmadda ilahay kuu abuuray waay maxay tahay ma garanayo gacantee wax lagu cunaa haddaad tidhaahdo ma garanayo xataa iska daa wax kale ninka noocaas ayaa doonaya muslimiinta inuu wax u sheego walidalika muslimiintii ma hayn karayo muxuu ku haynayaa marka waa inuu ul soo qaato marka ushiisu markay wax tari weydo waa inuu markaa gaalo u yeerto kuwa ka ulweyn oo ka xoog weyn inuu u yeerto weye muxuu marka nebigu yidhi sala allahu alay wasalam wala noocaasa ayaa imaan doonta oo adag baa imaan doonta oo dadka dhibi doona laakiin maxaa soo noqon doona fatakunu mar labaad waxaa imaan doona uma takunu khilaafatu calaa minhaaji nubuwah buu yihi nebigu sala allahu alayh wasalam mar kale ayaa waxaa soo noqon doona khilaafadii oo nebigi sala allahu alayhi wasalam minhaajkiisi ku soconaysa waddadiisi ku soconaysa ayaa soo noqonaysa nabig nabig sal slam hadihi bishaara bishaaradaanu sugaynaa anagu waxaanu doonaynaa caalam alislami gebigiisa oo dhan ba khilaafa alislaamiya in loo sameeyo baanu rabnaa kulligood oo dhan ba khilaafa alislaamiya in loo sameeyo hogaamiya ayaanuba doonaynaa soomaaliya maxay tahay soomaaliya gobol yar wey oo aad iyo aad u yar bayba ka mid tahayba wayna dhici doontaa insha allah maxaa jira nebigu wuxuu noo sheegay sala allahu alayh wasalam saxiix weeye run weeye waanu rumaysannahay nebigu wuxuu noo sheegay sala allahu alayhi wasalam wayna imaanaysaa walidalika marka walidalika marka ilahay muxuu naga rabaa subxaanahu watacaala kulli waxaas dhan ballanqaadyadaas dhan way imaanayaan laakiin maxaa layna rabaa ilahay inaynu u gargaarno subxaanahu watacaala ilahay inaynu u gargaaro subxaanahu watacaala inaynu maalkeena bixino inaynu hadalkeenna bixinno inaynu afkeenna bixinno inaynu qalinkeenna bixinno inaynu qalbigeenna bixinno kulli waxaas oo dhan inaynu ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa ku taageero baan idinka rabaa iyo awliyada ilaahay subxaanahu watacaala iyo dadka mudlimi madluumiinta ah ee la burburinayo ee la dhibayo inaynu ku taageero ayaa laynooga baahan yahay waxaa markii dad walba ay kacaan gobol walba laga kaco ka mid a ah, laga kaco khaasatan inaga hadda dhibaatada ina haysata laga kaco soomaaliya waxa weeye waa wadankii shanaad ee la qabsado waay gaala qabsato waay ixtilaal geliso waay ee muslimiinta a waddankii shanaad ee muslimiinta a ee falastiin ugu horeysay ee ixtilaal la geliyo wa ee gaalo qabsato wey eaynu marka aynu rag noqono aynu raganimo muujino eaynu ilaahay subxaanahu watacaala ilahay u cararo subxaana wa tacaala fafiruu ila allah ilahay waa kana oranaya subxaana wa tacaala war aniga ii soo carara fafiruu ila allah ilahay u cararo subxaanahu watacaala ilahay inuu cararo toobad keeno ilahay intaynu u cararo toobadna keeno ilahay isku xirro la nimaadno ilahay u hoganno subxaanahu watacaala cibaadada badino khayrka badino tawbada badino gargaarka iyo shaqadana aynu qabsano waxaa la yidhi waxa la yidhi nin baa wuxuu arkay niman baa waxay yidhaahdeen dhibaata ayaa u timi mashaakil baa ku dhacay walidalika baa nin baa marka wuxuu yidhi waxay yidhaha waa ducaynaynaa dadkaasaanu habaarayna wuxuu yidhi maanta dhan bay habaareen maanta dhan bay habaareen maanta dhan bay habaareen nin baa wuxuu ku yidhi war maqla koob buu soo qaaday bakeri buu soo qaaday meel buu dhigay wuxuu yidhi ducay ilahay koobkaa jebiyo waa duca ilaahu koobki jebi ilahu koobki jebi ilahu koobki jebi ilahu koobki jebi koobkii ma jabayo iska soo taagan taaganya sidiisii wa bur buu qaatay un intuu qaatay ayuu koobki ku dhiftay bac koobkii buu jebiyey marka war wuxuu yidhi ducayana sabri la imaada markaas baa ilahay koobka jebinaya subxaana wa tacaala marka maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in meel la iska fadhiyo keliya lama rabo waxaa loo baahan yahay shaqaa loo baahan yahay dadkeena dibadaha jooga waxaa looga baahan yahay inaynu guntiga dhiisha iskaga dhigno ayaa loo baahan yahay guntiga inaynu dhiisha iskaga dhigno ayaa loo baahan yahay maadaama inagu aynaan meesha joogin oo fiirsada oo maqla waad maqlaysaan waxaa ka dhacaya dhulkii dad baa dhimanaya maxay u dhimanayaan gaajo dad baa dhimanaya maxay u dhimanayaan haraad dad baa dhimanaya maxaa dilaya xabad maxaa inagana maxaynu haysanaa amaan maxaynu haysanaa cuntadii baa intay naga badato intay dhacdoba hadhowdi talaagada furi masecaanii waa kaa dhaceen cuntadii waa kaa dhacday khudradii waa kaa dhacday waad qaadi oo waxaad kusoo ridi qasha qubka ayaad kusoo ridi waa soo tuuraysaa dadna haddii maanta loo geyn lahaa taas haddii loo geyn lahaa intaasoo qof baa ku noolaan lahaa maxaa jira maanta isaga dhimashu taagan yahay waxbaa dhacay waxbaa dhima waxba tankaba leh waxuu qiima agtiisa ka taaba utaalla haba yaraate ma jirto wuxuu ku noolaan lahaa baktigii baa u xalaala maxaa laynaka rabaa marka waxaa laynaka rabaa qof kasta oo inaga ina kamid ah qof kasta oo inaga ina kamid ah ee ilaahay qalbi siiyey ee ilaahay caqli siiyey ee ilaahay maqlayo waxa uu sheegayo subxaana watacaala ee ku baraarugsan ilaahay awaamirtiisa subxaana watacaala waxaa laynaka rabaa inuu gargaar la yimaado waxaa laynaka rabaa dhalinyarada caruur dhalinyarada hablaha wiilasha kulligoodba waalidkood lacag buu siiya weynaha kusoo galo waxaa la rabaa inuu dhigo gow a inuu meel dhigo baa la rabaa oo yidhaahdo caruurta muslimiinta ee soomaaliya lagu baabi'inayo ee ku baktinaya ee gaajada u dhimanaya ee haraadka u dhimanaya ayaan siinaya halkaa ban waxaa laga yaabaa inuu toban caruura cunto siiyaa laga yaaba hal bawn keliya wa wax weyn adiga kuguma aha waa hal bawn laakiin waxaa laga yaabaa laba dollar oo dhow dhow wey waxaa laga yaabaa toban qof inuu maalintaa cunto siin karo qada siin karo ayaa laga yaabaa waxaa laga rabaa gabdhaha sidoo kale iyagana ilahay khayra siiyo waxaanu ka dhiman la-naaba gabdhaha wey ilaahay subxaanahu watacaala allah uma markaa kabacdi fadliga gabdhaha aad iyo aad buu tira badan yahay waana lagu yaqaanaa qiimahaas waxaan uma ka baqaa marar badan waxaan sheegaa inaan ka baqayo nebiga xadiiskiisi sala allahu calayh wasalam ou yihi nebigu sala allahu calayh wasalam aakhiru zamaanka waxaa imaan doona buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam fayadhabu rijaalu wa tabqa nisa ragga ayaa tegi doona dumarkuna baaqi bay noqonayaan markaan maanta xadiiskaa fiirsho waxaan bay idhahdaa ma maantaygu waaqic yahaba maxaa jira walow raggii joogoba raggii waaba joogaao waa tiro badan yahay laakin laa qiimata lahum intooda badan laa qiimata lahum wax qiima ay leeyihin ma jirto wax qiimaa intooda badan ay leeyihiin ma jirto intooda badan waa dullaysan yihiin oo dulli bay ku nool yihiin mafr meelahana waxaa loo bixiyey meelo mafrish loo bixiyey baa jira oo ay hoosta kaga jiraan oo adduun iyo aakhiraba ma oga den isagaaba den loo haystaaba halkaasu ku dulaysan yahay halkaasu ku jira walciyaadu billah laakin waxaad arkaysaa gabdhihii intooda badan waa nool yihiin alxamdulilah gabdhihii intooda badan waa nool yihiin caruurta waxa badbaadinaya iyaga wey waxa kaxaynaya meel geynaya waxa dugsi geynaya waxa magiciisinaya waxa iskuol geynaya waxa daba socda waxa macalin u qabanaya waxa ka warhaya gabdhihii wa kadalika soomaaliya maantay waxyaalaha soomaaliya xoraynta soomaaliya maanta ka socota gabdhuhu qiimo aad iyo aad u tiro badan bay kuleeyihiin waxay wadaan nimankii oo dhufeyska ku jira oo xaba haysan ayaa waxay u geynaya canjaaladii bay u geynaya shaahii bay u ugeynaya biyihii bay ugeynaya iyadoo xabadi dhacayso ayay intay canjeelo soo dugto ayay soo qaadaysaa u ugeynaysaa gabdhaha intay bac kusoo xirxiraan intay bac kusoo xirxiraan ayay tuurtuurayaan iyadoo meesha xabadi dhacayso markaas bay ka cararayaan intay baca kusoo xirxiraan bay samaynayaan bal waxaba ka sii daran waxay waxayba kaloo sheegeen walaaluhu mobaylay bay sitaano markay arkaan cadowgiiba xagga ka yimi way la soo wacayaan waxay leeyihiin war cadowgiiba xagga ka soo socday ogaada war halkuu soo maraya war intaasoo gaari buu wataa war isilaariya bay leeyihiin gabdhihii ilahay khayran siiya subxaana wa tacaala jazaahum allahu khayra ilahay khayran siiya subxaana wa tacaala kadalika kuwa dibadda jooga maantay waxaa dadka muslimiinta u gargaaraya waxaad maqlaysaa intaasaa na soo gaartay gabdha halkaa joogaa noo soo diray waxaasaa na soo gaaray gabdho halkaa joogaa noo soo diray waxaasaa na soo gaaray gabdho meel hebla jooga baa noo soo diray ragba ma maqlaysidba ragba ma maqlaysid rag baa u dhamaatay walidaalika waxaan idin leeyahay gabdhow adinkana ilahay khayr buu idinka siinaya subxaana wa tacaala caruurtiina ilahay idinku badbaadinaya subxaana wa tacaala caruurtiina ayaa alla idinku badbaadinaya sadaqadu waxbay badbaadisaa ilaahay caruurtiinu idinku badbaadinaya ilaahay cuduradu idinkaga qaadaya ilaahay khayr buu idinku siinaya ilaahay adwaajtiinu idinku islaaxinaya ilaahay gurigiinu idinku islaaxinaya ilaahay caruurtiinu baari idinkaga dhigaya markaad ilaahay u shaqaynayso subxaana watacaala sidaa darteed ba waxaan idin leeyahay halkiina ka sii wada khayrkiina sii wada dadaala gargaarka eebe aada u hayseen wada ilahay u gargaara subxaana watacaala ha joojinina sidiina ku wada isku xiraada dadaalkiina wada dadka muslimiinta ah ee baaba'san sidaad ugu gargaari lahaydeen marna ha ka daalinina wax yar oo la badiyey wax yar oo la isku daray wax weyn bay noqonayaan ilahay wuu badinaya subxaana watacaala nabigeena waa kii noo sheegay sala allahu alayh wasalam ou yidhi walaa taxqirana min almacruufi shay-an macruufka wax wanaagsan weligaa ha yaraysanin oo ha oranin waxaan waxba maaha hal bawr haddaan bixiyo muxuu taraya waxba maaha ilahay baa badinaya subxaana watacaala maun kalaa lagu dari mid kalaa lagu dari mid kalaa lagu dari hadhowda iyadoo badati baad arkaysaa waxaad kaleeto ogaataan iyadana waxaan kaleeto ogaanaynaa annaga ma samaynayno wax ma samaynayno kasoo horjeeda wadamadan aan joogno ma samaynayno waxaanu samaynayna wax inagu aanu leenahay ee uu qof walbi loo ogol yahay oo waxaanu xaqu leenahay haddii waddan qof wadankiisa la qabsado in waddankiisa difaacdo xaq buu leeyahay waxaynu xaq u leenahay dadkayagu hadday baaba-aan oo dhibaato u timaado inaanu dadkayaga iyagana sidoo kaleeto aanu dhibaatada ugu gurmano xaq baanu uleenahay oo qof qofku ujeediya ku odhanaya ma jiro maxaa dadkaaga ugu gurmanaysaa maxaa jira dadkii waa dhibaataysan yahay dhibaatay ku jiraan mashaakil bay ku jiraan guryahoodii baa laga kiciyey waa la baabi'iyey maxaa ugu gurmanaysaa nina kuma ohan karayo maxaad ugu gurmanaysaa nina kuma odhan karayo maxaa jira anigu qawaaniinta wadankan kuma xadgudbayo waxna ma yeelayo waxna kuma samaynayo bal ixsaan bay ii sameeyeen inay ixsaan ii sameeyeen baan uqirsanahay inay ixsaan ii sameeyeen ayaan uqirsanahay guryayna dejiyeen wayna magiciisiyeen lacag bayna siiyeen wayna soo dhaweeyeen dadkayna kala xuquuq dhigeen waxa weeye waan uqirsannahay ixsaankaas oo dhan man lam yashkur innaasa laa yashkur illaha subxaanahu watacaala waan uqirsannahay oo waxaasoo dhan ma aanu diidayno wax ka hor imaanaya iyo dhibaato iyaga u keenayana ma aanu samaynayno laakiin dadka yagii waanu u gurmanaynaa waanu u gurmanaynaa inaanu u gurmano ayaa nala ka rabaa aynu u gurmanno oo aynu taageero maxaa jira inaynu iska aamusno islaamnimo maaha inaynu iska aamusno oo faraha ka qaadno islaamnimo ma aha nabigeenni miyuusan oran sala allahu alayhi wasalam mathalu lmu'miniina في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد كمثل الجسد الواحد فإذا اشتكى منه العضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ثم نبينا النبي صلى الله عليه وسلم نعم نبينا بعدين صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين مؤمنين تتلمان صعد إليهين تصالح مؤمنين fii tawaaddihim say isu jecel yihiin lama oran mathalu lqabaliyiin qabaliyiintu say isu jecel yihiin lama oran mathalu ma garanaysaa dadka saaxiibiintaa say isu jecel yihiin lama oran laakin maxaa la yidhi mathalu lmu'miniin qof kastoo mu'mina waa fii tawaaddihim say isu jecel yihiin wa taraaxumihim say isugu naxariisanayaan wa tacaatufihim iyo sida ay isugu sidoo kale isugu danqanayaan wa tacaatufihim iyo siday isugu danqanayaan ka masali ljasad alwaaxid sidii hal jasad oo qurah oo kale weeye ida ishtakaa minhu lcudwu tadaaca lahu saa'iru ljasadi bisahri walxumaan haddii cudwi xubin ka mid ihi ay xanuunsato fartu hadday ku xanuunto far yar weeye aada iyo aad bay u yar tahay xubinta hore ayaa ku xanuuntay waan iska seexanayaa kaama yeelayso madaxii baa diidi inuu seexdo lugihii baa diidi inuu seexdo calooshii baa diidi inuu seexato wadnihii baa diidi inuu seexdo jirka oo dhan wuu xumadoonaya uu soo jeedaya fartaa keliya ayuu usoo jeedaya hal jir wey sidaas oo kale weeye muslimiintu inaynu iska dheregno oo iska qosolo oo iska ciyaaro oo carruurteena noo qoslayso noo joogto noo caafimaad qabto alxamdulilah ay barwaaqo qabto qurux badan tahay oo cuntada noo noonoola siinayo walaalaha idhinkaba muslimiinta ahaa carruurtooda ay dhindhimanayaan caruurtooda ay dhindhimanayaan dumarkeeni noo hagaagsan yahay noo caafimaad qabo nabadgelyo noo qabo ragga kaleeto dumarkoo dumarkeeni kaleo muslimiinta ahaa la kufsanayo lagu ciyaarayo oo la dulaynayo inaguna inaynu marka raalli ahaano oo faraxsanaano oo aynu nidhaahno wixii ku dhici lahaa ku dhaceen naga kahay hal hada islaam ya akhwaani kala wallahi muslimnimo maaha wallahi wallahi muslimnimo ma aha walidalika maxaa laynaka rabaa yaa bana ya akhawaat waxaa laynaka rabaa gurmad baa laynaka rabaa gurmad ayaa layna ka rabaa gabdhow degdega ayaa layna ka rabaa ilaahay khayr haydin siiyo rag iyo dumarba qof kasta oo na maqlo oo na dhegaysanaya oo muslima waxaa laga rabaa inuu gurmado ayaa laga rabaa oo dadka muslimiinta ah u gurmado ayaa layna ka rabaa oo wuxuu qaban karo uu qabto intii awoodiisa iyo tabartiisa ah inuu qabto ayaa layna ka rabaa oo gurmado ayaa layna ka rabaa oo wixii aynu qaban karno in kastaba ha noqote in kastaba ha noqotee wixii ilaahay subxaana watacaala wixiina tabar hayni laguma qabsanayo laakiin qof walba intuu qaban karo dukaamada la tago dadka loo sheego la wacyigeliyo guryaha la tago meel walba la garaaco qof walba loo tago wixii la samayn karo la sameeyo ayaa loo baahan yahay si aynu ilaahay subxaana watacaala berito aynu ilaahay agtiisa cudurdaar uga helno ilaahay agtiisa si aynu berrito cudurdaar uga helno ayaa laynoo ka baahan yahay shay nu cudurdaar ilahay agtiisa uga helo ayaa laynoo ka baahan yahay waxaa marka aan ugu baaqaya muslimiinta oo dhan dadka muslimiinta ah ee walaalaheen ah ee na maqlaya waxaan ugu baaqaynaa kulligood oo dhan inay ilaahay subxaanahu watacaala ansaartiisa ay noqdaan inay iskaga tagaan waxyaalaha liita ee qiimaha yar ee maskax yaraanta ah inay iskaga tagaan ee ah waxyaalaha gumaysigu u keenay ee uu doonayo ee inuu ku kala qaybiyo raba oo sida qabiil qabiilada in la dhexgeliyo oo qabiil lagu kala qaybiyo iyo sida gobolaysi in la dhexgeliyo oo gobolaysi lagu kala qaybiyo inay waxaas oo kale iskaga tagaan ayaanu ugu baaqaynaa oo ay ku xirmaan dadka muslimiinta ah intay isku xirmaan ay noqdaan ilaahay ansaartiisa subxaana wa tacaala ayna kulligood oo dhan ka qayb qaataan sidii kufriga iyo gaalnimada iyo dulliga iyo bahdilidda looga xorayn lahaa waddankeeni looga xorayn lahaa gobol kuma ekaanayo gobollada oo dhan buu wada gaarayaa hal meel kuma ekaanayo reerna kuma ekaanayo reeraha oo dhan buu wada tegayaa ninka maanta qoslaya oo walaashiis ama hooyadiis u nabad qabto berri wuu kusoo gaaraya ogow berri adiguna waad oyn doontaa ee ogow maxaa jira maanta haddii qofkana walaashii sidaa la yeelayo berri adigana way ku imaanaysa wax ku diidaya male gaaladuna meel walba way tegi amxaaraduna meel walba way tegi haddii aan layska difaacin oo layska celin way tegayo haddaba way qoontaysan yihiin oo gobollada oo dhan waa loo qoonteeyey way tegayaan sida iyagu ay doonayaan laakiin ilahay waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay dulleeyo subxaanahu watacaala ayaan alle ku ka rajaynayna subxaana watacaala alle waxaan ka baryaynaa subxaana watacaala awalan inuu inaga inaga dhigo ilahay ansaartiisa waxaanu ilaahay ka baryaynaa subxaana watacaala inuu naga dhigo kuwa ilaahay diintiisa u gargaaro inuu ilahay naga dhigo waxaan ka ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala ilaahay inuu quluubteenna isu soo allifo oo quluubteenna isu keeno ayaan ilahay weydiisanaynaa subxaana wa tacaala waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay tawbadna siiyo baan ilahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilahay qaladka inu gallo ilaahay ina fahamsiiyo ilaa dunuubteenni baynu dembiyadaan ku galabsanayo waxaan ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala gaalada nagu soo duushay ee waddankeenni qabsatay in ilaahay duleeyo subxaana wa tacaala allahuma kdulhum ilaahu dulley rabbiyo inuu ilaahay dulleeyo baan ilahay weydiisanaynaa subxaana watacaala inuu ilahay allahuma ya haazima alaxzaab wa ya makriya asaxaab wa ya munazil alkitaab allahuma hdimhum ilaahu nimanka dulley ilaahu nimanka garabkooda ka bax inuu ilahay muslimiinta garabkooda ilahay garabkooda noqdo aan ilahay weydiisanayna subxaana watacaala allahuma اnsur ilmustadcafiina fi somaal allahuma انsurhum nasra mu'azara allahuma kun lahum walaa takun calayhim ilaahu adigu u gargaar ilaahu adigu nasrigaaga ayay sugayaan ilaahu ducafaa weyo tabar ma leh adigu inaad buweyso maahine ilaahu way kala tagtagsan yihiin adigu inaad isu keento maahine ilaahu adigu isu keeno miday ilaahu dulliga naga korqaad qaad gumaysiga naga korqaad qaad ilaahu nimanka ethoobiyaanka inagu soo duulay ilaahu gobollo u googoy rabbiyow ilaahu kala googoy allaahu maziqhum kamaa mazaqta asxaaba saba ilaahu nimankii reer saba si aad u kala googoysay ilaahu u kala googoyo gobolla ka dhig ilaahu dullay rabbiyow ilaahu gacanta muslimiinta ku dullay ilaahu ay dulli ku dambeeyaan taas baan ilaahay weydiisanaynaa wasala allahu calaa sayidina muxamadin wacala alihi wasaxbihi wasalam wabilahi tawfiiq jazaak allahu khayra sheekh raashi cabdulqaadir ilaahay subxaana watacaala miisaanka xasanaadka ku saaro muxaadaradaas qiimaha badnayd oo guubaabada ahayd oo wacdiga ahayd iyo ducadii ka dambeysaba ilaahay subxaana watacaala noo aqbalo walaalaha meesha isugu yimina sidoo kale ilaahay subxaana watacaala ha ka dhigo kuwa camalkooda ikhlaas uu u noqdo ilaahayna miisaanka xasanaadka u saaro